hareeya fii dilli carshi waxaanu leenahay xadiidkaa ku soo arooray ahankaa wiilkeenna saciid ibnu mansuuraa ku wariyey fii dilli carshihi waxaana ku sugan yahay fatxulbaariga xasana wuu ka dhigay sheekh naasirna irwaaulkhaliilku xasan uga dhigaa marka wuu sugan yahay oo nabigaa sida yidhi weeye ee maahan tawiil iyo tafsiir annagu saarayna marka ilaahi weynaa toddoba nuucoo dadka ka mida wuu hareeyaa fii dillihi fii dilli carshihi uu ku hareeyaa yowma maalin laa dilla wax har ah uusan mawjuud ahayn ilaa dilluhu ilaa dillu carshihi carshiga harkiisa maahane maalinka qiyaamaha oo maxsharka addoommada la yskugu keeno oo qorraxda la soo dhoweeyo hal miil la keeno oo dadku ay dhididaan oo qaar ka mida dhididku inta biyo noqdoo bato uu cagaha anqawyada soo gaaro gabalna uu guntiga soo gaaro oo meesha sifraha amase sinaha uu soo gaaro gabalna uu biyuhu siisi u qarqiyo dhididku dhididkii ka baxay uu afka galo maalinkaas oo aad u khatarta badan oo meel la harsadoo kalena aysan jirin ayaa toddobada nuux oo dadka ka mida ilaahay xarshiga harkiisa fadhiisiiyaa oo macnaha uu ku hareeyaa oo laydhaha meeshaas ka harsada oo dhibka dadku dareemayaba ayagu aysan dareemayn warna ka hayn oo macnaha aysan wax dhiba dareemayn yowma maalina ilaahay hareeyaa maalinkaasoo laa dilla waxar a uusan ahayn ilaa diluhu ilaa dilu carshi ilaahay carshigiisa harkiisa maahane alimaamu alcaadil kan ugu horeeya waa alimaamu alcaadil imaamka caadilka ah qofka muslimkaa ee ummad u taliya ee cadaalad u sameeya waa midka koobaad imaamka caadilka marka la yidhahdaa khaliifihii muslimiinta oo muslimiintao dhan xukume ugu sareeya culummada muslimiintu waxay yidhahdeen waxaa soo gelaya dhammaan qof kasta oo ka taliya arrimaha muslimiinta wax ka mid ah meeshuu ka taliyana cadaalad ka sameeya arrimaha muslimiinta meel ka mid ah qofka tala ka qabta oo meeshaas uu ka taliyo cadaalad ka sameeya ah abaalmarintan soo gelaya taasna waxay tusaydaa cadaalada qiimaha ilaahay agtiisa ka leedahay ka labaad wa shaabun waa qof dhallinyaraa ah. shaabkaasoo nashaab barbaaray fii cibaadati rabbi rabbigiis cibaadadiisa ku barbaaray nuuxa labaad waa qof kastoo dhallinyaraa ah oo ku barbaaray cibaadada rabbi isagiioo dhallinyara markuu qaangaalayba ilaahay cibaadadiisu ku barbaaray ma lexleexan dhalinyaronimada waxaa la ogsoon yahay shahwe raacidda iyo hawa raaciddaa ku badan inxiraafkaa ku badan asbaabo badanaa keenaya inay inxiraafaan ayagaa ugu badan ummadda waxa baadiyooba dhallinyaronimadaana keenayda qofka marka xaaladuu dhallinyaro ahaa iska ilaaliya hawe raacidda iyo shahwa raacidda oo ilaahay addeeca meel weyn ilaahay agtiisa ka jooga ilaahayna wuxuu ku abaalmariya abaalmarin weyn maxaa yeelay waa qof ka baxay dadkii ku nuuc ahaa oo ilaahay ku xirnaaday afarka dhallinyarada macaasidu waa u fududda shahwa raaciddu waa u fududda rabitaankooda inay raacaan iyo deeqooda aa kala horeeya inay ilaahay raacaan rabitaankiisa iyo amarkiisa isagaa ka badan markaasaa waxaa dhici karta qofka dhallinyaradaa inuu ku fidnoobo oo naar ku muto wax aan xataa wax yaroo adduunyaha ka soo gelin wax yar oo adduunyaha aysan ka soo gelin oo la fahmi karin haddana naar lagu gelayo oo kabaa'ir ah oo uu ka mid yahay isbaad qofka muslimka maradiisu aan qawga inay ka hoos marto nabigu wuxuuhi naar a lagu gaal nabi maxamed a yidhi sal alla alay wasalam weliba ilaahay qofka noocaasa uma dembi dhaafo yii nabi sal alla alay wasalam ma u dembi dhaafo nin rag ah oo maradiisa aan qow hoos uga dhacday ilaahay uma dembi dhaafo cadaab xanuun badan u diyaarsaday rab agsarka shabaabka balfiiriya labiskooda wax hadda adduunyao ka soo gela male wasaqun baa ka soo geli in dharku ka wasaqooba keliyaa ka soo geli laakiin waxa weeyaan rabitaankooda iyo gaaladay cadkeenoo sida u labisata labadaasa ku xambaaray soo ma jeedin dooqoodaa ka daba dhacay ah, dhaforaday xidhanayaa sida gaalada u xidhato haddii la weydiiyoo la yidhaahdo sidaan masaxanta masaxnu leeda alunsan waa og wax hadda ka soo gelaya uu fahmi karaan ma jiro hadii layha xaad keenaydaa odee waxaan keenaya male la ii soo buxiy iska lunsana waa og soo ma jeedin marka hadduu arko gaal oo buumo qaatay oo jeemis yaroo gaaban qaatay oo waxa weyaan ku dhegen isagoo subaxdii ku dhegan afshir oo kumanaan dhallinyaraa jeemisyaal ku dhegen ood mooddo in lagu tolay ayaga see loo gelshaa islaam waa ogyihin inay xaaraanta hadaad tiraa warqaabkan waa maxay waxa sidataan wuxuu leeyahay waa wax musiiba ahoo aan iska fidnoobayi bal shiikh soo ducee markaas marka dhallinyaradu dalaalkay u badanta qofkii marka dhallinyaradii asagoo dhallinyaraa ka duumay oo ka soomay oo ilaahay adeecay ilaahay caairo waa ka soocaya dadka araamo gaaruna araamaynaya araamo gaaruu karaamaynaya kan saddexaad aaalif warajulun waa nin qalbuu qalbigiisa mucallaqun lagu xidhay filmasaajidi waa nin qalbigiisa masaajida lagu xihay macnaha waxay tahay masaajidku jecel yahay hadduu xataa jasadkiisu ka baxsan yahay qalbigiisu waa ka fakera ma la gaaray salaadii subax ma la gaaray tii duhur ma la gaaray casirkii ma la gaaray maqribkii ma la gaaray ceshihii salaadihiiu ku xifdina masaajidku salaadihii ku xifdina marka haddii jasadkiisu xataa ka maqan yahay qalbigiisu masjidku ku xihay waa uu ka warwara waa og yahay qof muslim ah masjidku waa meeshu alla dacaadiyo marka waxay uga mid tahay daruuriga nolosha daruuriga uga mid masaajid qofkaasna ilaahay weynaa subxaana wa tacaala maalinkaas ayuu ilaahay carshiga hariyaa kan afraad wa rajulaani waa laba qof labada qofoo taxaabbaa isjeclaadeen fillaahi ilaahay dartiis isku jeclaadeen qofkan qofkan waa jeceliya dhaqaale adduun iyo dan adduun iyo qabiil iyo isku koox maahan wuxuu ku jecel yahay qofkaanu allu ku xihan kaanuna allu ku xihan qofkaanu qofkan wuxuu ku jeclaaday waa qof ilaahay caabudo ilahay bis dan adduunuu kama soo gasho intaasuu ku jecel saasay labadooda isku jeclaadeen ijtamacaa way ku kulmeen calayhi cala alxubbi fillaah ilaahay darkiisa in laisku jeclaado waa kumeenta maahan labadooda wada jooga meel maahan labadooda meel wada jooga waxaa loola jeedaa kanuna ilaahay buu ku xihan yahow kaas wuxuu ku jecel yahay ilaah ku xirnaashada kan kalena ilaah ku xirnaashadu kan ku jecel ee jasadkoodu meel amaa wada joogo ama weliba bayo isarag war ismaqlaan oo ah, isarag war ismaqleen ama waa wada jooga waa ismid jasadka maha wax laga hadla qalbigooda ayaa sidaa ku midaysan ama han wada joogana waa kala maqnaadeen ijtamaca waa kulmeen calayhi cala alxubbi fi illaah ilaahay dartiis laysku jeclaaday ku kulmeen wa tafaraqa waana ku kala tageen calayhi cala alxubbi fi illaah ilaahay dartiisa waa ku kala tageen waa maxeen ma soo dhex gelin wax isnacsiiya ee waa ku kala dhinteen waa ayadooysan soo dhex gelin inay isnacaan ay siduu ku dhinteen waa saas darteeda waa la ilaashadaa qofkaad ilaahay dartiis u jeceshahay inaan wax idinsoo kala dhex gelin oo aysan arrintaasu kaa gurin ilaa toddoba meel inaad ka cidhiisataa isu daya adugu halkaad uga jirta ma'miin caadidaa ah. haddaad kaas weyday dhallinyaronimadaadii saatu haddaad tidhaahda dhacdhacaa jirayoo dibanba ka cayntay waa inaad un meel isku caynidaa toddobada meel ka soo gashaa meel waa inaad ka cidhiisataa sooma jeedid ood laba ka cayilsata ood saddex ka cayilsataa ood isku daydaa dhowr sifo ku soo gasho waa inaad isku daydaa marka labadii qofu ilaahay darti isku jecleen jacaylkaas waa inay ilaashadaan ilaa ay kaa oo aan wax kale inta soo kala dhex galanaysa ismixin watafaraqa calayh wasaf warajulu nuuxa shanaad warajulu waa nin ninkaasoo dalabatu ay dalbatay imra'atun haweeney haweentoo daatu mansibin sharaf u saaxiib ah iyo wajamaalin qurux haweeney sharafku magac dheeh leh qurux leh ayaa dalbatootan iga sinayso fa qaala markaasuu uhi innii akhaafu allah allahan ka baqaya waa aan caadi ahayn qofka rabitaankiisi iyo hawadiisii ilaahay hor istaagiisa inta dareemay naftiisa ka celiyey waa qofka janno alla u ballan qaaday wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa wey waa aayaddatay sheegay aayadda muda sheegaya wey qof waxa weyan hawadiisii xumaantii ay u suurtagelaydo naftuna ay rabto laakiin rabbi hor istaagiisa xasuustay ee naftiisa ka celiyey ilaahi weynaa subxaana wa tacaala carshigu hariyaa carshiga ayuu rabbi hariyaa midka lixaad warajulu waa qof tasadaqa sadaqaystay sadaqadaasoo akfa u qariyey sadaqu la baxay sadaqadu waa qariyey qofna isku tusi maa ilaahay buu abaalmarin uga rabaa xataa laa taclama ilaa aysan ogaan shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu waxay baxaydo yamiinuhu midigtiisu xataa waxa midigtu baxayba midigtaa sadaqada lagula baxa sideedana markaad mar kastaad wax dhiibayda midiga lagu dhiibaa haddaad wax midigtu waxay baxaydo bidixda ma oga waxay yidhahdeen culummadu waxaa loola jeedaa wuxuu ku xeel dheeraada oo ku dadaalaa sadaqadiisa inaan dad ogaan qofku siina maahna qof kale inuusan ka ogaan wuu ku dadaalaa saasaa loola jeeda saasaa loola jeedaa ilaa hadduu dhiibayo qofka bidix ka fadhiya uusan ogeyn maxaa yeele taas ikhlaasi waa wixii cibaadada laguli ajarka looga heli jiray oo ilaah ku aqbali jiray laakiin culummadu waxay yidhahdeen sadaqada waa labo mid waa zako midna waa sadaqada sunnadaha sadaqadan la qariyo oo ajarka badan laga helayo marka la qariyo waa midda sunnada sekada waa la muujiyaa waa arkaanta islaamkay ka mid tahay in lagaaga daydaaba la rabaa adoo ilaah raalli ahaansho uga rabaa aa la dhiibaa marka sadaqada sunnada ah aad loogu dadaala inaad farsato marka fiiri xadiidka sidaan uu bukhaari ugu soo arooray weeye sida saxda oo ah warajulun tasadaqa akhfaa xataa laa taclama shimaaluhu ilaa aan bidixdu ogaan maa tunfiqu yamiinuhu saxiix muslimka waxaa ku soo arooray xataa laa taclama yamiinuhu midigtu waa inaysan ogaan maa tunfiqu shimaaluhu bidixu waxa baxayda bidixdan wax laguma bixiyo waa maqluub marka xadiidkaas ruwaadda gobol ka mid ah dabagediyey ee sidaan wey sida sawaabka sida saxiix muslimka ku sugan waa maqluub xaashiyada wayna ku yaallaa dabcadda daaruminhaaj xaafid ibn xajar oo sidaasi xaafid ibn xajar oo sidaasi kan toddobaad ee carshiga ilaahay harsada maalinkaas warajulu waa qof dakarallaaha ilaahay xasuustay ilaahay cadamadiisa cadaabkiisa weynankiisa caza allaa qaaliga wajalla allaa weyn khaaliyan xaal yahay keligiis oon cidna arkaynin oo fafaadad ay shubantay caynaahu labadiisa indhood ilaahay buu soo xasuustay awoodda alleh cadamada alleh nicamka iyo abaalka ilaahay u galay iyo sida qofku uga abaalka dhaco wuu soo xasuustay markaasuu cabsaday markaasaa illinu ka daadatay ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala maalintaas carshiga ayuu hariya xaafid ibnu xajaar fatxulbaariga wuxuu yidhi xadiidkan toddobada nuucoo lagu sheegay rajul marka lagu leeyahay mafhuum male dumar iyo rag waa isku mid ilaa laba maahan inta kale waa iskaamid ah, oo isku siiyay ka yihiin oo ajarka sidaanay u wada helayaan carshigan saasay u wada harsanaya laakiin labo ragga la gaar kan koobaad madaxweyne caadil ah waa rag haweenay inay madaxweyne noqotaa waa xaaranaanay ku geli Ah, hadday madaxweyne noqoto taas raggaygaa ku waa marka madaxweyne laga hadla hadday meel kale ka talido masalan meel kale ka talidaa dumar maalan iska odhanayda iyadu maamulo kar cadaaladay ka samayda waa ku hela jannada meel sharcigu ogol yahay ka talida ah, waa ay ku hela jannada laakiin hadday tidhaahda madaxweynihii aan ahay waxa weeyaan waa dariiq xaaraan ah naaray ku helahay janno ku helima kaas xagga ka dhigma ta labaad wa rajulun qalbu mucallaqu bilmasaajid masaajidka qalbigu inuu ku xihan yaho salaadaha jamaacadooda laga fakaro ninkay u gaarka sababtoo ah haweenayda inay guriga ku tukata u ajar badan ayaga ah, ayaga guriga u ajar badan inta kale war iskala mata inta kale waa iskala mid oo waxa weeye ajarka loo sheegay ninkay ku leedahay hadday meel dumarka u bannaan ka tiriday cadaalad ka samaydo ajarkaanay ku heli xarshigay ku harsee haddii waxa weeye gabadhii dhallinyarada aheed dumarka dhallinyarada waa fidmoobaa masaa'ib badana ku dhaca goonnada talyaaniga dabna waa ku weysirta ee hadday rabbi ka baqdo ilaahay caabuddo xuduudda ilaahay ilaalido jannaday ku heli xarshigay ku harsaneen oo haddii waxa weeyaan gabadha dad kale ay ilaahay dartiis u jeclaato oo ilaahay raalli ahanshadiisa u jeclaato iyo qofkaanu ilaahay buu jeceliyo ku xidhan yahay jannaday ku hela carshigay ku arseen oo waxa weeyaan haddii gabadhii nin ka dalbado oo ay istidhaado yaa ilaahay cadaabkiisa kaa difaaca oo isaas iskaga ilaalido carshigay ku harsaneen jannay ku hele jannay ku hele carshigay ku harsaneen oo waxa weyaan hadday sadaqa la baxdo haweentii oo ay qarsato carshiga hagsigiisa ay ku hela qiyaamaha oo hadday keligeed iyadoo ah ay ilaahay cabsuusato oo cabsidiisa la baydo carshigay ku harsan caaqila waa lamid raggay lamid sidaasuu leeya mid sidaasuu leeyay روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحي كوريدي قال النبي إنه يري إذا وضع العشاء عشاء هذه لصدقه وأقيمت الصلاة صلاة الله أقيمه فابدأوا بالله بالعشاء عشاء صلاة روح إلى أول يقول لي بأنا جنب الأولى وخشوع ما هم فرفورسك كريم waa in qofku salaada markuu tukaa qalbigiisu xaadir yahay wuxuu akrinayana uu ku khushuuco oo wuxuu akrinayo ku tadaburo sidaas daraaddeeda wax kasta oo khushuuca salaada ka hor imaana waa laga fogeeya salaada sida masaajidka halka in laga sharsharaxo nabiga sal allahu calay wasalam guriguu ku tukanayo hortiisa ayaa waxa weeyaan aa lagu xeladaayo waa inkir nabiga mara qurux badana loo keenay waa duursaday salaada intuu ku dhex jiru fiiriyey hadow markuu salaad tukaday wa iska furay markaasuu ninkii iisoo dhiibay ha loo geeyo mara aan nuucaan ahayno nuuc kalaa ah ha iisoo dhiibo tan salaadda iga mashquuliday wax kastoo marka khushuuca salaada waxa weeyaan ka mashquulinaa qofka waa inuu iska ilaaliyaa waa inuu iska ilaaliyaa sidaas daraaddeed salaada lagu libaana waa midda lagu khushuuco qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatin khaashicuun waa inuu qofku aad ugu dadaalo iskama doondoono salaadiisa inuu ku khushuuco ila waxa lagu libaana waa salaada khushuuca leh soo maahan marka haddii qofkii uu soo maraa maalan waa soo maraa maanta gaaja hayda waxaa loo soo dhigay cashadii maqribkiina waa la adin salaadiyaa la aqina waana gaajooya hadduu salaada ka aado qalbiga cuntadiibaa ku soo dhace ujeeddadii weynada salaada ka baabici yuu aadine habala aqrinin cashadiisa iska cuna cashadiisa iska cuna culummadu waxay dhahdeen ma ahan kaliya maqrib la aqrimay dhammaan salaaduhu waa isku mid cashada iyo qadadana waa isku mid shanta salaadood mid ka mida ah haddii la aqrimo cuntana la soo dhigo cuntadaa la bilaaba laakiin laba shardi laba shardi aa u shardiya kow waa inaan waktiga salaadu tegin haddii salaadiidooda waktigeedii waxaaba ka harayba daqiiqado haddaad casho u fadhiisato waktigeedaa taxaabsho oo walaaqaado hadda markaas casho u fadhiisan mayso mar hadda waktigeeda laakiin jamaacaduba hadda sheegta cuntada waa cunay mar haddii waktigu dheeri sababtoo asalaadaas aad aadayda salaadiiba rabay noqonmay mar haddaad cuntada qalbigaagu la jirto shardiga kale waxay ta cuntada inaad rabto awladba iska ladneedo cunta ma adan baahmay adoo iska dhereegsana cunta la soo dhigo salaadina waa la aqrin naftuba ma rabto cuntada salaadada iska aadi maxaa yeelay cilladii meesha waa ka baxay ciladii awal lagu lahaa waa cadfada cun waxay ahayd in maskaxdaadu ay ka fakerto cuntada haddaadaa maskaxdaadu cuntamada hato marka alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadama ah, waa baxaya marka ciladii labadaas shardiy u sheegeen culammadu marka salaada waa isku mid mar haddii cunta la soo dhigo sida soomaalida maaha soomaalidu cuntaday ka fakeraan salaada kama fakeraan marka maxay leeyihiin salaada naga rida aan cuntada u soo jeesana waay dhaha salaada inta war laga siiyo in cunto ofalka loo muto ah, sidaasna lama raba maxaa la rabaa bilcas ah, cagsi maxaa la rabaa cuntada nabigu isagoo kadankood ah uu laqlaqi jiray saddex farood inta ayada la laqlaqo in salaada salka loo muto ah, tanaa la rabaa in loo soo jeesto tanaa la rabaa qalbi diyaar ah oo aan meel ka degdegsanayn in lagu tukado meesha adaga aan rabno waxa way qalbi aan degdegsanan cuntada lagu cuno salaada la muhiim marka hal cuntada halla cunadu salaada muhiimad la siina wey macnaheedu salaada muhiimad weyn la siinaya sidaas weeye nabiga sal اllahu calayh wuxuu yidhi idaa wudica alcashaa casha haddii la soo dhigo wa uqiimat isalaatu salaadiina la aqiimo fabda'uu bilaw bilcashaa rawa lbukhaariyu can anas ibni maaliki radi allahu canhu anas ibni maalik wuxuu ka wariyey nabiga sal اllahu calيh wasalam rawa lbukhaariyu bukhaari wuxuu ka wariyey can anas ibni maalik radia allahu canhu yaquulu anas xaalo uu leeyahay maa sallaytu ma tukan waraa'a imaamin imaam gadaalkiis qofku weligay imaamkaasoo akafa ka fudud salaadan xagga salaada walaa'a tama kana dhammaystirnaan badan min annabiyi nabiga sal اllahu calay wasalam qof nabiga ka salaad fududna lama tukan qof nabiga salaadiisu ka dhammaystirnaan badan tahayna weligay maanan arag marka nabigu laba sifu isku dari jir markuu dadka imaamiyoo tujinaa salaadda inuu fududeeyo oo dadka jamaacada uu ilaaliyo xaqooda mid jiranaa ku jira mid duqoobayaa ku jira midaan taagnaa karina ku jira mid danleh oo inta tukado inuu taga rabaa ku jira dhammaan waa ilaali jireen nabigu sal allahu alay wasalam salaaddiis waa fuude tan kalena salaadda sida digaag bidcadaya ma waa nabiga salaadiisu waa taamay labadaasu isku dari jirto ah, taam ayay ahayd waa dhammaystiri jir arkaanteeda waajibaadkeeda sunnooyinkeeda khushuuceeda dhammaan waa deji jir waa dhammaystiri jir labadii laysu daraa qaba hal shaya marka muhiim salaadii in la fuudeeyo waa la rabaa in la taam yeelana waa la rabaa banu aadankana caqliga isma waafaqaan salaadaana ma fududahay mise ma fududa haddii la isweydiiyo midaa haddii lagu tujiyo suuratulbaqara barkeedu ku leeyahay salaad waa lagu fududayn waxaa laga ina qur-aankaan ku raaxaysanay naloo badiyo waleyli idaa yakshaa lagu tujiyana mid ale waa u addaalasho baad wax goro saa u taagni saa loo miisaana marka maxaa miisaan waxaa la rabaa salaaddu inaysan dheeraanan dadka la dhigin waxaa la rabaa salaaddu inay taan noqoto saa loo miisaana mana dhacaydo dadku inay caqliga ku waafaqaan jooga ah, an waxaan kala yidhi masaajid haddeen waktigan aan noolna toban jusuu habeenkii ku tujiya taraawiix toban jus salaada taraawiixda saddex habeenu qur-aanka ku dhammeeyo jamaacana la tukata ah, in hadda joogaayo anaa ku saxtay habeenaan ka xirtay oan sirbacaa la tuka laba ragca marka maraaya iga wad mar daba la tuka maayo oo sideed rag ay koob iyo toban ragca la tukanayo ay sagaal ragca sii dhiman ma garan weligu markii toban bishii maray ramadaanka aas oreen ninkii hadalka lala soo tukada waa ku laabtay laba ragcaan la tukadaya laba ragcad markaa ka baxaan digaba lama wadi kare ninkaas iyo jamaacada la tukayda waxay u joogtaa tobanka rabca inay salaad caadiyo la tukan karaa soo ma jeeda dadka kale waxay ku tukadaan taraawiix marka la tukana ragcada koobaad waxaa lagu tukanaa qul huwa allahu axad ragcada labaadna walcasr labadaa ragco waa dhammaadeen salaad kalaa la xidhana ragcada koobaad waylu likulli wey ragcada labaadna qul huwa allah dha afar rag salaad kalaa la xidhana ragcada koobaad alam tara kayfa facala rabbuk ragcada kalena qul huwa allah dha saasaa lagu tukada saddex iyo labaatan isleeyihin intaas wixii ka badan waa dheeraa marka see loo heli karaa salaadii inay noqoto salaad aan dhirir badnayn taanma si kaloo lagu heli karaa ma jirto waa in la bartaa salaada nabisu u tuji jiray salala maadaama tiisii e lagu tilmaamay inay fududeen inayna taam tiisiyaa lagu tilmaamay miisaan kaloo laisla heli karaa ma jirto isagaa dadka u salaad fudud isagaa u dhammaystiran isagaana nala amray in lagu daydo oo ay waajibtahay ina anagu ku daydo soo ma miisaan kale ma jirto nabigu salaada duur sal lahu alay slam meequu ku tuji jiray soddon ragcoo ku tujiyo soddon aayadood uu labada ragca ku tuji jiro min shan iyo toban aayadod waa duur casirkana shan iyo toban aayadood duhurka barkiisuu ka dhigi jiro maqribkana suwarka ugu gaagaaban marka suuratulqaaf laga bilaabo kuxbrnaas suuradaha ugu gaagaaban mufasir ceshahana waleyl idaa yarsha washamsu waduxaa sabbix isma rabbika lacla uu ku tuji jiro salaada subaxna lixdan aayadoodu marmargaasii jiro labada rag lixdan ama suuratulwaaqica uu kala goy labada haddii marka sidaa nabiga lagu socdo sal اlahu alay wasalam salaadaasu waa gaaban tahay saxaabada markhaati ka noqday waa salaad fudud waana dhammaystiran tahay markhaati saxaabadaa ka ahaa miisaan kale oo laisla keeni kara tii nabiga way dad aad u bataan sidii nabigana dadka loo tujiyo hmm, sidaas w maa sallaytu maanan tukan uu yidhi anas waraaca imaamin imaam gadaalkiis qadu weligay imaamkaasu aqafa ka fudud salaadan xagga salaada walaa atama ka dhammaystirnaan badan min anabi nabiga sal allahu calayh wasalam wain kaana wainhu shaniye kaana nabigu wuxuu ahaa layasmacu mid maqla bukaa'a sabiy caruur saqiira booyintiis fa yukhafifu markaasuu fududayj tana fiili nabiga sal allahu alay wasalam raxmadiisa dadka la tukanaya xaaladooda waa ilaalaha isagu salaada ku jira asagoo raba salaada inuu dheereeyo uu wuxuu maqlaa caruur booye masaajidka kuma jiro caruurka xaafaduu ka booye markaasa waxaan isleeyahay inuu nabigu sal allahu alay slm hooyadiisaa jamaacada ku jiro labay qatar ugu jirtaa in qalbigu uu gubto oo ay caruurkii ka fakerto taasuna khushuuciyo dili iyo inay kaaba goosato tagto labadaba waa dhibaato salaaduu soo fudaynama imaamkii marka maaha qof meesha iska taagan waxaa la rabaa jamaacadan inuu la soco culays hadduu dareemo oo yimid salaadda waa fudayn sidii awal rabay xabuuba ka bedela soo ma jeed xabuub ka bedela dadkan waa la ilaalina wainuu sheemiye kaana nabigu wuxuu ahaa layasmacu mid maqla bukaaa sabiyi saqiir gooyintiis fa yukafifu salaaddii u fududayn jiray makhaafata cabsi u ka baqa daraaddeed uu fududayn jiray an tuftana in la fidmeeyo umu hooyad hooyadiis in la fidmeeyo maxaa loola jeedaa xaafidku wuxuu yidhi taltahii can salaatka inay salaada ka mashquusho oo qalbigu xaruurkii ka fakero amase ow tatruka ka tagto oy salaadaba ka xadiikaas waa xadiika afartan iyo saddexaad kitaabka markaa soo bilowna soo ma markuu sharxayo ibnu abi jamka kitaabkan waxaa la idhahdaa bahjatu nufuus bahjatu nufuus ayaa la idhahdaa shiiqa matnigan la hale xaafid ibnu xajar fatxulbaariga sharaxiisa kitaabkan uu ka soo guuriyey in badan oo uu ka buuxiyo xaafidku uu ku horeeya ninkaan xaafidku ninkaan cilmi badan ka soo hara oo kitaabkiisa ku shara axaadiistan sharxooda marka u badan ah, xaafid ibnu xajar fatxulbaariga in badan uu kanuunka ka soo hara soo ma jeedi xadiiskan markuu sharxa wuxuu ka hadlaa imaamku salaada markuu tujiyo iyo jamaacadii la tukatay ma wada ducaysanayo mise maya maxay tahay taas masaladaasuu ka wada ah, waa inaan carabka marin oo laga maarmaa lagama maarmaan wuxuu yidhi wejka saddexaaduu ku keenay wejka saddexaad uu ku keenay wuxuu yidhi alwajhu haali wejka saddexaad xadiiskan fiqiga laga qaadana daliilun calaa taxari saxaaba saxaabadu inay ku dadaali jireenuu daliil u yahay oo ay ku dadaalayeen nabiga kudayashadiisa liannahum kaanuu yaqtaduuna fi lkamaali biatami alxaalaat wa fi lijzaa'i laa yatuuna bihi ilaa wa maca dalika ziyaada khafiifa saxaabadu say ugu dadaali jireen inay nabiga ku daydaan sal allahu alay wasalam xaaladda ugu dhammaystiran ku keenaan haddana inta gudayda waajibkana ay keenaan si u wuxuu yidhi haddii wax la siyaadiyo aan nabigu samayn waa ka baxayna sunnadii bidcaana u baxayna salaada haddii la siyaadiyo maxalushaadku u rabaa fiiri meeshaan maxalushaadkan ka akrina markaasuu soo arooriyey axaadiisii diidaynay in diinta ilaahay wax lagu daro markaan alla caabudayno nabi muxamed sal allahu calay wasalam diinkiina la kugu soo dhiibay oo nala yidhi nabiga dariiqiisa ilaahay ku caabuda inaan waxna laga tegin waxna ugu darin inaan waxna lagu darin waxna laga siinin markaasuu wuxuu yidhi axaadiisu akhri nabigu sal allahu calay wasalam inuu yidhi man axdaa qofka ku soo dara fii amrinaa arrindiineedka iyagaan maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddu shaygu ku soo daray waa murdina laga aqbali ma nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam kullu bidcatin wax kasta oo bidca dalaalatun waa baadi wamaa ashbaha daalika iyo adilada taasla midka maxalushaahidka waa ka wa milu daalika diintaas wax lagu soo daraa waxaa la mida ijtimaacu nnaas dadku inay u kulmaan liducaa'i inay ducaystaan bacda salawaat ah, imaamkaasu markuu dadka tujiyo in laydhaha jamaacada oo wada ducaysayn oo laysku darsado oo imaamku duceeyo mamuuntuma aaminsadaan waqtaasaa diinka ilahay wax lagu dara waqtaasaa bidca haddaad naqash u leey fiiri toddoba boqoloo sano ka hor culummadii a'imatuldiin wey soo ma jeed wuxuu yidhi sababtu maxay taha wuxuu yidhi fa haadaa ducadaas wamaa ashbahu iyo wixii la mid ah oo min albidaci bidcooyinkay ka mid yihiin hala ogaado fa haadaa wamaa ashbahahu min albidaci bidcooyinkay ka mid yihiin maxay bidcan yihiin liannahu shaaniye lam ya'ti ma imaan ana nebiya nabiga sala allahu calay wasalam walaa man bacdahu dadkii ka dambeeyey oo min asaxaabati saxaabadii ah wataabiciina taabiciyaalkii ah facala daalika arrinkaas uu samin lama hayo nabiga sala allahu alay slam isaga dadka tuji jiro yaa dadka tuji jiro marka nabigu joogo isaga tuji jiro toban sano oo madiine la jooga isagaa imaama qof kale imaamma noqo nabigu joogo yuu tuji kara hal salaad shanta salaadood duhur casir maqrib iyo cishe iyo subx isaga tujiray hal salaad inta soo jeestay alxamdulilah wxaamila isagoo yidhiahay yaa keeni bal inta raadi soo baax bal ay ku taallo ilaa waxaa la rabaa adduunyo intaan joogno inaan wax iska baaxno inaan wax iska hubsano imtixaanaan la sugaynayo hortiisa inaan imtixaanka halkan ku diyaarino soo maha haddaanan waxba baarin haddaanan ka fiirsan ee annagoo iska socno caaqida tagno oo ilaahna weydiiyo oo idhaahye nabigan idiin soo dir inima dhihin caqligiina igu caabuda yaa kuugu nabigahae uga daya maxaan idhaha maxaan kuu jawaabay war yaa uga daya laanuu kuma dhihin caqligaaga igu caabud nabigaa laguu soo dir raaxa lidi haddii caqligaaga inaad ku caabud ay kugu filan tahay nabibaa lama soo dir kitaabna lama soo dejiyey ilah wuxuu leedaha caqli waa leeda ha lay axabi laakiin ilahay ma dhihin ilaa nabigu soo dir wuxuu yidhi asaga raac wuxuu sameeya sameeya wuxuu ka taga ka taga sidaas darteed imaam shaafi waa kii yidhi sida saxiixulbukhaariga sharxiisa fatxulbaariga xaafidku ku soo raray natabicu sunnata ficlan ow tarka sunnada nabigaan raacaynaa wuxuu sameeyey waa samaynaynaa wuxuu ka tegeyna waa ka tegeyna meesha dadku fahmi waayo waa halkaas war wixii nabigu ka tegey waa laga tagaa maxaa yeelay muxuu yidhi xaafid ibnu kaiir وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يفعله الصحابة فهو بدعة فعل كستا قول كستا وأن صحابة السمين وبدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه هدو قيل هذا صحابة السمين هاي ما هو حاليها نبي ما السمين صحابة ما السمين لكن هو خير أيها واسع قيل أنك حنمير لا فسوى بيت قيل أيها الدمي سو ما تجي قيل أيها الدمي inta marka imtixaanka ilaa la hortegin waa inaan hadda wax iska baaqno oo wixii diinina aan diin ka dhigan maa waxaa nabigu xadiya saxaabadiisa diin u ahayn aan diina ka dhigan ah, weligiisa ma arag hal maalin shanta salaadood maxaan carabka kor ugu adkaynaya shanta salaada istisqaha waraa dalabka waa salaad kale waa ka duwan nabiguna waa duciyey in la duciyana suna ah, waraa dalabka roobdoola la yidhaah waa mid kale taasu shanta ka mid maaha saasaan shanta carabka ugu adkaynaya sooma jeedin shantan nabigu intaad tuujiyo ma ducayn soo maaha waa inaadan ducaynta soo jeesato hadaad ducaysada ilaahaaga hoos u mar qof walbaa dantiisa baayihiisa seeya halkaas mid fadhiya arkayda imaamka xabadka maqlima ma habaara aamin aamin uu leey xadku fadhiya ah, hadda inuu leeyahay musibe alla ku rid oo kuwa waaidaba midkaas alla ku rid warkama hayo ah, halkaas uma fadhiya gacmo taagnaa aamin aamin aamin uu leey subxaana alla isla caqliga hanaga qaado war caqli iyo diin midna waa la aada subxaana allah qofku waa inuu fakera halma salaatu istisqaa marka la tujinayo maxaana laka rabaa in la tuxiyo xayaanagee wuxuu nabigu sameeyeyna la sameeya wuxuu ka tegeyna laga tagaa adheekarta imaamkan isagu midab ku ah shiiraa wax nooga saroy waa maalikiyo maalikiyago shaaficiyan horehan kalona waa shaaficiya bayha sidii uu dhigaha isna <laughs> daabka ma taqaano azahru riyaad baa laydhaha yaa iskale alimaam muxamed ibnu muxamed ibnu muxamed ibnu khubayr qudbuddiin waa ardaggii xaafid ibnu xajar waa shaaficiyi xaafid ibnu xajar ardagiisu kitaabkaanoo dhan muxuu ka qoray ma taqaan kitaabka dhanna muxuu ka alifay fiiri kitaabka dhan muxuu ka alifay ma taqaan alqaadi ciyaad oo maalikiyaha wuxuu qoray ashifaa bitacriifi xuquuqi lmustafaa kitaabkaasuu shaafici ku maagay marka markuu ka hadlaayey xuquuqda nabiga sal allahu alay wasalam aadta si fiican uga oo aad u macaan laakiin shaaficiyuu maagay oo wuxuu yidhi shaafici wuxuu yidhi salaada marka la tukana oo ataxiyaadka la dhammeeyo ataxiyaadka dambe in nabiga lagu saliya waa waajib uu yidhi weligeed wax yidhi lamasaa ka horreeyey ah, waajib maahana wey asaga keligiis waxaas ku hadlay weliba waa ku sii fogaaday ah, ilaahu yidhi waa masale shaad uu leeyahay keligiis ah, kitaabkaan oo dhan shaaficiyuu ku difaaca marka ninkaan maadaama nin shaaficiyay kitaabkaan oo dhan shaaficiyuu ku difaaca maagidii alqaadi ciyaaduu ka jawaabay maagidii uu maagay uu ka jawaaba wuxuu keenay adilo inaan shaafici ugu hoogay inay xaq tahay in nabiga lagu saliyo asaxyaad inay waajib tahay weli ah, shaaficiga ku difaaca laakiin ducadaa inay bidcatuasna ku sheego waa safxada toddobaatan iyo ko kitaabka waa zahru riyaad waa nagii sheegnay marka safxada waa toddobaatan iyo kow wacadkan isaguna masaa'idkaasu ka soo gaa shaaficiyu difaaca salligii nabigu ka hadlaa sala allahu calayh wasalam taad aad u faa'iido badan weeye markaasuu wuxuu yidhi walam yunqal nalooma soo rarin ilaynaa xaggeenna ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam walaa asxaabahu asxaabtiisa kaanuu inay ahaayeen yadiisuna kuwa fadhiistaa bacda inqidaa'i salaati salaada go-ideedii ka gadaal lid ducaai duca kuwa u fadhiista nabiga sal allahu cala wasalam iyo asxaabtiisa marka salaadu dhammaato kadib duca inay u fadhiisan jireen nalooma soo rarin kamaa yufcalu fii hadihi aqsaa sida hadda la sameeyo casriyaankan sida dad samaynayaan nabigeenna iyo asxaabtiisii ma samayn jirin mana laguma soo hel lagamana soo hel shaaficiyada waa kuwaan ma kale tartaqa keenaya hmm. marka adugu tartiib si degan adoo kaligaa isla ilaa aad hortegayda haddaad istiraado koox difaaco xaqa arki mayo soomaalidu moogtahay waxay yidhaahdeen rag iska riix iyo rabbi ka cas isku meel ma gasho danku gasho rag iska riix kooxdaada difaaco dariiqadaada ilaasho xaq badana ka imadeegi xaq badana ku seega maxaa la rabaa war adiga adoo qaawan oo cagacad oo guryo qaba ayaa berri qiyaamilahi hortiisa lagu taagaya imtixaana ku sugayo qofna xaqa ha ku riixin qofnana ha ku soo dhowaynin aduu dariiqii nabiga reegso sal allahu calay wasalam wixii xaq ah qof kastaaba ha sheega raac wixii xaq aan ahaynna qofkii rabaa ha wada iska da adiga dantaadu waa taas dantaadu waa middaas wey dantaadu middaas wey marka xadiiskaas afartan iyo saddexaad markuu sharxayay ayuu hadalkaa sheegay shaarix rawa bukhaariy imaam lbukhaari wuxuu ka wariyey can zayd ibni haabitin radia allaahu canhu zayd ibni haabit radia allaahu canhu ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam itakada wuxuu samaystay xujratan qol qol ramadaanka saasuu ku ictikaafi jiray marmarna salaatuleyl buu ku tukan jiray markaasu wuxuu samaystay masaajidka qayb ka mid ah salli oo laga sameeyey caleenta timirta oo cawd ah cawdaasoo kale laga sameeyey ayuu meel yar ku xirtay masaajidka ka mid meeshaasu wuxuu rabaa inuu ku qaali noqdo adkaarta iskaga akristo qur-aanka iskaga akristo ku tukado waa masaajidka gudihiisii waa masaajidka gudihiisii ittakada wuxuu samaystay xujratan hool qaala wuxuu yidhi qaalada yaale waxaa le raawiga xadiidka ka wariyay zayd ibnu haabit raawiga ka wariyay zayd ibnu haabit xadiidka oo laydhaha bishri ibnu saxiid waa bishri marka waxaa sidabo qaala bishri wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynaa annahu ana zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit qaala inuu yidhi min xasiirin sal xawr ka samaystaan qolka ku samaysta salli cawl samaysan xasiilka waa salliga laga sameeyey caleenta tibirka oo cawda u eg taasoo kale wey xasiil fii ramadaana ramadaan uma samaysan ramadaanay aheed ramadaan ayay aheed fasallaa nabigu waa tukaday fiihaa fi lxujra qolkiiuu ku tukaday layaaliya habeenno habeenno habeenadaasna waxay ahaayeen habeenkii saddex-iyo labaatanaad habeenkii shan iyo labaatanaad iyo habeenkii toddobiyo labaatanaad saddexaas habeenay ahaayeen habeenadaasuu nebigu ku tukaday sala allahu calay wasalam fa sallaa waxaa tukaday bisalaatii salaadiisii naasun dad dadoo min asxaabi asxaabtiisa ka mid a ah. dad asxaabtiisii ka mid aha ah arkeen nabigu meeshada ku tukanay kaasay ku xigteen salaatuleylki salaatuleylki habeenkii koowaad jamaaca fiicana ku xidhan habeenkii labaaday soo bateen habeenkii saddexaad masaajidka waa dad buuxsan saddex habeenu tuki saddex habeenu tuki fasallaa waxaa tukaday bisalaati nebiga salaadiisii naasun dad dadkoo min asxaabi ka mida falamaa carida markuu ogaaday nabigu bihim dadkii bihim waxaa loola jeedaa inay salaada ku xirteen maaha bihim bikasratii inay tiradii ka bateen habeenkii sedeed iyo labaatan bishu ahaadi inay tiradii ka bateen markuu arkay bihim ay bikaratin jacala wuxuu gudagalay yaqudu fii beyti gurigiisa inuu fadhiisto waa soo aadi diiday masaajidka masaajidka guriguna isu dhegayy waa ka soo bixi diiday gurigiisu iska dhex fadhiista halkiisuu iskaga tukaday halkiisuu ku cibaadaysta dadkiina masaajidku waa qaadi waay markaasaa qaar waxay moodaan nabigu inuu hurdaayo markaas waxay dhahdaan bal inuu kacayn kara qaar waxay dhaheen subxaan allah qaaraaba dhagxan ka qaata yaryaray albaabkii guriga nabiga ku dhuftay ah, waxay mooda inuu hurdaayey waa soo jeedaa laakiin wuxuu go'aansaday inuu saxaw soo bixto oo jamaacadan taraawiixda ramadaan lagu tukanayo uu u kaadiyo hadda ah, qaar waa riixyoonayaan qaar subxaan allah iyo kor leeyihiin qaarna dhagxan yaryaray albaabka ku dhufanaya intaasay samaynaya fakarata waa soo baxay ilayhim dadkii u soo baxay fii salaati subx wey salaadii subax wey ilaa salaati subii ku soo baxay ka hor maaha salaadii subaxu soo baxay fakarata waa soo baxay nabigu ilayhim dadkii fii subx faqaala nabigu wuxuu yidhi qad carabtu waa gartay alladii arrinka ra'aytu aan arkay min samiicikum waxaad samaynay baan xaali ka mid yahay waxa ay samaynayan maha salaaday ku xidhanayaan waa midaan hadda sheegaynay oo ah inay codka kor u qaadeen subxaan allah gabal dhagxaan tuuriyeeyeen qaarna ay ridaxyoonayeen xaashiyadana waa intuu yala ah, dabcadda daarwiinha xaafid ibn xajira sida ah, waxaad samaynaydeen markaad riiraxyoonaydeen subxaanallahi markaad kor u lahaydeen qaar markuu dhagxaanta yara soo tuuraayey kulli waa arkay mana noogay ee kasaan u maqnaa ah, kas iyo maagaan u maqnaa wey saasuu ku yidhi nabigu sal اlahu alay slm faqaala qad caraftu waa gartay alladii kii ra'aytu aan arkay min saniicikum xaaluu yahay fasalluu tukada ayuhanaasu dadoon fii buyuutikum guryihiina ku tukada salaatuleyl guryihiina ku tukada fa ina afdala salaati salaad midda ugu fadliga badan salaatu lmar'i waa qofka salaadiisa fii beyti gurigiisa uu ku salaad waxa uu ajar badan qofkuu salaada guriga ku tukado ilaa almaktuubata salaada waajibka marka laga reebo salaadaha shantaa waajibka ayaga waxaa laga rabaa ragga inay masjidka yimaadaha waajib ku ah laakiin salaadaha sunnada kulli waxa u ajar badan kuwa guriga kuwa guriga ajar badan marka laga reebo salaadii layidhi jamaaca isku xirtag mar walba ah, salaada isku jamaacaysta sida ciidda oo kale sida qoraxmadoobaadka oo kale sida roobdoonta oo kale salaadahaas layidhi jamaacada ha lagu tukado maahane salaadaha kaleo sunnadaa ah. qofka waxaa u ajar badan inuu ku tukado gurigiisa gurigiisa u ajar badan saas daraaddeed imaamu maalik wuxuu qabaa taraawiixda inaad gurigeeda ku tukato iyo inaad jamaacada la tukato guriga ajar badan maxaa xadiiskuba taraawiixu ka hadle soo ma jeedin waa salaaddii ramadaan waa taraawiixdii laakiin shardigu ku xidha asaga laftiisa wuxuu leeyahay waxaa shardi ah laakiin in masaajidka jamaacadiisu aysan baaqanayn oo ay ogan maxaa yaele waa calaamad muslimiintu leeyihiin taraawiicdu haddii adiga aadan tegin hadday baaba'ayda taraawiicdii guriga ajar keeni mayso la qayrkeed baabuday laakiin hadday taraawiixda masaajidka ka ogan tahay oysan nuqsaanin adiga guriga ku ajar maro laakiin shardi kalaa la socda ogow salaad maxaa u ajar badan duunu lqiyaam salaadda ugu istaagga haddii masaajidka jus looga tukanaa waa inaad juskii ku tukantaa guriga waa markaas markaad ajarka weyn helay haddii laba jus looga tukanaa labadiioo kale laakiin haddii qur-aanka lagu tukana masjidka ama ku tukan oo ay ka yar tahay haddii salaada waxaa ajar badan midda istaagga dheer oo qur-aanka badan lagu akriyo marka daadanba oqoon maxaad ku tukan marka la leeyahay ma guriga ajar badan mase waxa way masjidka waa qur-aanka qiraa'adu marka isla ag laakiin haddaad qiraa'ada masjidka ka ag ku tukaydo mayayay ku seegi middaa famiyay ku seegi midda masjidka inaad ku tukata ama ka badan ama ka badiba ama masaajidka midda laga tukayo qiraa'ada waa inaadan ka yaraysan ilaa salaada ajarkeeda waxa weye istaagga ugu ajar badan xadiidkan nabiga sal اlahu calay wasalam saddex habeenuu tujiyey kadibna wuxuuna guryaha ku tukada sababkana waa sheeg wuxuu ka cabsaday in lagu waajib nabigu aad u naxariis badnaa sal sababta uu uga joogsado waxay ahayd wuxuu ka cabsaday in ummadda lagu waajib yaro inay taraawiixu ku tukadaan hadhowna ummaddu ka caajiso markii nabiga ilaah oofsaday maalicaas meeshu waa ka baxay cibaadada marka la samaynaa laba shayga la rabaa sabab lagu sameeyo in la helo oo in nabiga laga rabay salala wax maanic oo diidaayana waa in la waayo hadda fiiri sabab lagu sameeyo taraawiixi waadarkoo nabigu waaba tuji laakiin maanicaa jira shay diidaya jamaacada waa maxee khawf khawfan min an yufrada calayh in lagu waajib yaala nabigii markii ilaahay oofsaday cabsidaas meeshu waa ka bax sababtoo ah nabiga kadib wax lama waajib yaalo diisooma dego nabiga kadib wax diidisooma dego mar haddii sababtii taagantoo sunnadii nabiga lahayo nabiga tujiyey taraawiixdii maalicii laga cabsanayana meesha ka baxay cumar wuxuu yidhaha laisku jamaacaysto ilaa yoomina haada saasa loo jamacaystaa waa sunnadii nabiga sala allahu calay wasalam waa sunnadii khulafaa raashidiin oo uga yimi calaykum bisunnatii wa sunnati khulafaa'i raashidiin dadka bidcada u dooda imtixaanka maanta khilaafka muslimiinta dhex yaalla waa laba shay kulligiis ilaahay keligiis ha la baryo makhluuqu waxaysan awoodin yaan makhluuqa laga baryo iyo maya waa la baryi kara waa masale dhib badan mawqif ka yeelo ilaahay aad la hortarto masalada labaad ugu adag waxay tahay diin waxa laga dhiganaa ha noqdeen nebi moxamed iyo saxaabadiis wixii u diinaha oo bidcada ha layska daayo iyo mayo bidco qayraha jirta bidcoo dhammu baabil maahan bidcooyinka bara qayra waa maslada labaad labadaas maslo wax kana hayna isma hayso u fiirsado bidco dhan waa baail kullu bidcatin dalaala war ma taqaanid war kulludu cumuum ma faa'iidaydo bacdu bidca waajiba wa bacduhaa sunna maslada ismaysaasa dadka marka bidcada u dooda oo le bidcadow qaara fiican xadiidkan firiya qaraawiixday deliishada waxay leeyihiin taraawiixda waa bidco waana qayb in bidco fiican jirto u fiirsada nebi muxamadaa tujiyey bukhaariga ku tala saxiix bukhaariga xadiiskiisa waxaad aqrinaysa shay nebigu sameeyey sharcan waa bidca ma la dhihi karaa may sharcan waa bidca lama dhihi karo waa baatil in la yidhaha ilaa nabigee la sameeyey sala allahu alay slam cumara sameeyey saxaabadee kuwii jumaaxay soo ma jiri halkay ku dhegay cumar markuu dadka yihi jamco ku tukada a ah, waxaa ku jirta maalin iyadoo habeen iyadoo la tukanayu inta soo maray uu yidhi nixmat lbidcatu balla bidca nimco lahaa lehe kelmaddaas xadiis ku jirta markaasay yidhahdeen waa taasa cumar aba yidhi taraawixa waa bidca waana barwaaqa waa nimco laakiin waxaa la rabaa kelimadda un qofku riix looma soo qaatee waa la fiiriyaa waxa kutubta ku yaalla waxa runtaa ha la fiiriyaa نعمة البدعة وانا شرحين علماء المسلمين حافظ بن حجر واشحي البخاري وشرحي حافظ بن رجب واشحي حديث waxa weeyaan wuxuu ku sharxay 40ka waxa weeyaan jaamع ulum wal hikam حافظ بن كثير تفسيرك بديع السماوات سوره البقره ku keena dhamaa waxay leeyihiin نعمة البدعة كلمadaas cumar uu yiri luq ahaan ka la sharci ma sharcan wax ma maxamsan bi'ama laakiin maadaama ayaan inta kala goday la bilaabay luqa ahaan shayga la bilaabay bidca waa laga o saddexda xaafidtaas laba ka midu waa shaaficiyi xaafid ibn xajar iyo xaafid ibn kasiir ka kalena waa xambid saasaynu wada dhigi kolxanaba marka see loo dhihi kara wax loo maxsameeya sharcan bidca wax dhihi kara marka tan kaleeto ibnu sacad dabaqaadkiisa waxaaba ku sugan xaafid ibnu rajab rajabna uu ku keenayaa jaamici culum walxikamka kelmaddan inaysan dhammaystirnay oo ay tahay in kaanat haadihi bidca fa nicmat bidc taraawiix hadday bidca noqonahe maba ahan bidcee wala bidca waa ficmaalaheeda markaas laakiin maba hadalkaas maxay lamanta qul in kaana liraxmaani waladu fa ana awalulcaabidiin fiiri haddii allah raxmaankaa welad lahaa lahaa maba lehe nabiga subana wuu yidhi dheh rabbi hadduu welad lahaa lahaa maba lehe anaa ugu horra ilahay inta weladka cabido ee uusan lahayn ma ilaa hawada uga sug hadalkan waa la mid in kaanad hadii bidca fa nicmat hal bidcaan waysan ahayn hadday bidca noqon laheed markaasa bidca fiicnaa laheed laakiin waysan bidca ahayn hadalka inaad qayb inta qaadato qaybta kale iska tuurto sax ma waxyaalaha lagu baadiyo waxaa ka mida kalaamka qayb laga guuyo xadiiska waa la isku raadiya alfaadiisa duruufdiisa waa la jamciya wa isku kaafasila markaasaa macnaha runtaa kuu soo baxa qof kastana waa dareemi karaa salaad nabi maxamed tujiye inaysan bidcaha sal اlahu alay wasalam ah, marka isku mid ma ka dhigi karnaa salaadii nabi maxamed tujiyey sal اlahu alay wasalam iyo cibaado lix boqoloo sana nabigu markuu markuu mootana kadib la bilaabay waa isku mid ma dhigi karnaa inaa lilahi isku mid maaha ilaah in laga cabsadaa fiican oo run la sheego rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can abi bakra radia allahu canhu cannahu abi bakra intahaa waa soo gaaray ila nebiyi nabiga sala allahu calayh wasalam walxaalu soo gaaray huwa nabigu raakicuu rukuucsay isagoo nabigu rukuucsan uu salaada ku xidhay fa rakaca waa rukuucay abi bakra qabla an yasila intuusan soo gaarin ila safki safki isagoo safkii soo gaarin uusan madaxa kor u qaaday nabigu uu rukuucay markaasuu asagoo rukuucsan ka sulsooy oo tartiib u socday uu safka saas u gala fadakara daalika linabii nabigu u sheegay xadiiskan alfaadiis waa la soo gaabiyey laakiin sida hoos bax uu xaafid ibn xajar uga soo naqlina nabigaa weydiiyey ah, saddex sheeyuuna sameeyey abubakar horta waa soo orday waa soo orday labo isagoon safka gaadin oo rukuucay ah, markaasuu dhaqaaqayuu safka gala saddex markii nabigu salaada ka baxayu ka baxay markaasaa nabigu weydiiyey uu yidhi ayukum alladii ayukum dakala safa wahuwa raakib waa kii safka soo galay asagoo rukuucsan tacaggaas ku xirtay kuu ahaa kaasuu yidhi anuu ah salaadii markii laga baxay ule anuu ah maxay ku tuseen markii nabigu salaada ka baxa isna wax ka bax ah, isna wax ka bax ee inta istaagin ragcada ma istaagin halkan xadiiskan duruqdiisa alfaabtiisa marka la jamciyo waa xadiiska tusaa imaamka oo rukuucsan haddaad ku soo gaarto ragcadaas waa kuu jirta ragcadaas waa kuu jirta imaamka oo rukuucsanaad soo gaarto waa ku xidhan waad rukuuc madaxii ma qaadin intaadan rukuucina waa ku soo gaarto ragcadaas waa kuu jirta sababtoo ah abibakra markii salaada laga baxa nabigu weydiiyey uu yidhi kii shanqar ayuu ahaa oo safka soo gala isagoo rukuucsan markaasuu yidhi aniga haddii marka ragcadii marka uma istaagin aan ragcadaas u jirin salaadu ma jirto salaad ragca ka maqan nabigu wuxuu dhihimaa qum fasalli ragca mana dhihin masale waajiba inuu nabigu ka aamusta iyadoo taaganna ma bannaana oo waxaa la yidhaha ta'khiiru lbayaan can waqti alxaajati laa yajuusu fii xaqii ijmaac nabiga xaqiisa waa ijmaac inaysan bannaanayn masale taagan inuu ka aamusto loo baahan marka fiiri hadalkaa nabigu yidhi marka fiiri markuu nabiga u sheegay u yidhi anuu ahaa fadakara daalika linabi sal اlahu alay slam faqaala nabigu wuxuu yidhi zaadaka allaahu xirsan walaa tacud dadaal allaha kuu siyaadiyo ee ha u laaban shayga nabigu leeyahay allaha dadaalkuusiya ha u laaban shaygaas wax keen qaar waxay yidhahdeen jamaacada aad ka soo daahayd ha u laaban oodan rukuuxda soo gaarayn cashada wayn kuu tala masalada jamaacadan ta ka soo dahabo aayadoo la rukuucsan yahay imaanaydo war ha u laaban ee salaada awalka ka imow qaar waxay dhahdeen maya war inta safka adoon gaarin ha rukuucin mar dambe qaar waxay yidhahdeen ha soo ordin ka salaada u soo socdo marka salaada u soo socoto ha soo ordine marba haddii aad salaada la aqimo tartiib u soo soco tartiib u soo soco waxaad soo gaarto la tuko wixii kaa tagana dib ka dhammaysta saddexdaas howlay culummadu keliy waxaa leedaha marka in salaada ragcadii ay u jirto qofka waxaa deliil cad u ah oo nabigu waxa uu leeyahay u laaban rukuucdan aysan ahayn laba shay kutusay cabdullaahi ibn mascuud oo sunnada nabiga aad u qoog culummadii saxaabadana ka mid ah aanin taabicay soo raaceen sidii oo kaleeto iyadoon safka gaarina cabdullaahi xirta iyo ninkiiba waana soo galeen safka markii salaadii la dhammeeyey ayaa cabdullaahi salaaddii ka baxay ninkiina waa istaagay inuu ragcadii la yimaado ragcadii uu rukuucda ku soo gaaray cabdulahi gacanta intu ku dhago jilbaha dhulka ugu dhuftay fariisuu yidhi salaad waa dhammaatay ah, ile salaadda siyaado lama ogola in lagu daro siyaado looma ogola ragca siyaado looma dari marka safkoo la gaarin inta qofkii xirkay uu safka galay waxaa tusaya sunnadan saxaabada wax ku inkirayna aan la erag maaha markata ragcadu inay jirtayna waxaa tusayda fahamkan saxaabada cabdullahi mascuud iyo nabigoon dhihin istaago ragca ku bax ayadana maaha waxa uu nebigu leeyaha u laaban mar dambe waxay tahay xadiiskii xalay aan soo marnay oo abiqataada calaykum bisakiina nabigu markii dadkii soo degdegay oo shanqartooda maqlay uu yidhi maxay maxay ahayd arrintiinnu salaadanu soo degdegayne falaa tafcaluu faidaa ataytum asalaa facalaykum bisakiina famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimmuu waxa uu nebigu u diidayo waa soo ordid oo aan bannaanayn qaar badan dadka waxay yidhaahdaan see loo leeyahay ragcadii rukuuc lagu soo gaaraa jirta nabigaaba yidhi sal اllahu calayه wasalam laa salaata liman lam yaqra' biummi اlqur'aan salaada uma sugnaan qofka aan aqrin faatixada aw faatixadii laakiin waxaan ku leeyahay alfaadda istidlaalkeeda adoon usuul baran kuu bixi maysa ha ka yaaba dliil caama wey xadiikan waa xadiis caam laa salaata laa salaata waa maxay horta waa caam waa nakira fii siyaaqi naf liman waa caam mantuna qof salaadda u ansaxayda ma jiro ilaa uu faatixada xafiyo imaam ha ahaado ma'muum ha ahaado waxa weeyaan keligiisa tukanayo salaadana waa caam salaadda sunna ha ahaato farad ha ahaato kulli waa caam laakiin xadiidka abibakra waa xadiis khaas marka xadiis khaas ah iyo xadiis caam iska hor yimaadaan yuqadamu alkhaasu cala alcaam khaaska iyo caamka khaaska la hormariya waxaa loola jeedaa meesha xadiiskan ku soo arooray waa laga saara xukunkii caamka rukuuc qofkii ku soo gaara imaamka ragcadu waa u jirtaa faatixalaaan xadiis gaar ahayleeda maxaa soo haray inta kaloo kale kii caamka ayaa loo deliishana kaniga haddaad tahay haddaad imaam tahay haddaad ma'muum tahay haddaad ataxiyaad ku soo gaarto haddaad ku soo gaarto sujuud haddaad meel kale ku soo gaarto haddaad sunno tuke haddaad fari tuke qof aan faatix akrin salaad uma jiro inta kale daliilka caamkaaya u taagan nuucyaalkoo dhan hal kamidana ah xadiiska qaaskaaha ka saaray oo yiri taba kuma jirto war taba ku xugun maaha nabiga xugun kala siiyey jamaahiiru alcilmi saas u fahmeen oo afarta madhabood afarkood ay yihiin waa siday u fahmeen salafan wa khalafan saxaabadayna siday u fahmeen anaga cabdullah musuud sheegaya marka haddaad ku soo gaarto imaam rukuucsan ood ku xidhato ragcad waa kuu jirtaa haddaad ragcad kale la timaadna salaadii ragcad dheeraadaad ku jirta waa kaa buurta ebelw salaad maanta daad istaagto markii laga dhao oo tiraa ragcadaasan la imaana maxaa salaad yaad siyaadi ragcad siyaadahaad waa rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam dakhala lmasjida masjidkuu soo galay fadakala rajulu ninaa soo galay nabiga masaajidka dhex fadhiya ani soo galay ninkaas magaciisa waxaa la dhihi jiray khallaad ibnu raafi khalaad ibnu raati xaafid ibn xajira saasuu sheegay fatxulbaariga xaashiyada dabcada daaruminhaajina waa ku taalla fadakala rajulu ninaa soo galay fasallaa waa tukaday ninkii laba ragcoo tukaday uma sallama nabigu salaamay marka qofku masaajidka soo galo intaba kore tukado kadib dadka salaamo sidaanay waafaqsanta uma jaaca waa yimid ninkii fasallama cala nabi nabigu salaamay sal allahu alay wasalam faradda nebiyu nebigu waa ka ridiyey sal allahu alay wasalam calayhi ninkii asalaama salaamtii faqaala nabigu wuxuu ku yidhi irjic laabo fasalli tuko fa inaka adiga lam tusalli ma aadan tukan taas waxay ku tuseen qofku hadduu salaada qaldo sidii nabiga ka qaldo ma uusan tukan waxaa la dhihi kara ma aadan tukan nin shiikha aad u caqli badnaan cilmiga hadduusan caqli badan u eelin wax badanaa kaa xirmaya aannin loo keen hadda mas'alada ulama jeeda tusaalan ula jeedaaye xukun kama hadlaayo ninaa islaamtii dad iska dabeecad xumaa jira ninaa islaamtii yidhi alaabtaas ii soo qoro markaas tii waa tukanaayo kaad markaasuu wa ii soo qabo halaan lisaya toobtaha ii kan miya baxsaa markaasi ti waa tukana markaasuu haddaad tukanto hadaad tukato adoon ii keenin saddex dalqad ku furan abaada dalqad dumarka looguma dhaafo adigu reerkaan fasahaadi allahu akbarat salaadii inay ka baxdaan maryaheeda sheerataan iska wadaadkaanba ugdee wadaadkaanba ugdee kii loo geeyo waxay dhaha saddex kaa ku yaalaan marka taas ma tidhaha ma samaydhaha khalaas wadaad aad u caqli badna allah naxariis waa dhihi sharcigana wax ka yiqiin aa loo geey markaasuu yidhi gabadhii kaan ana xuki daad tukato saddex daqaad iga furanta ma tukat haa ayaa bali maqashin faataxada bismi illahi raxmaan raxmaan raxiima waxba maadan tukan oo ninkaan ahaa salaad waxaas lama yidhahdo waxaas waa salaada salaad ma adan tukan ma adan tukan ninkaan ahaa ilaa haddaad tukato yi waxaana salaad madax soo ma jeed waana xaqiiqo soo ma jeed ma aysan tukan qofkaas Ah, maysan tukan marka salaada haddaysan sax ahayn ma aadan tukan aan dhihi kara hadalka nabiga fiiri ninka nabiga wuxuu ku yidhi ma aadan tukan hadalkaas fiiri ah, bal hadalkaas fiiri marka nabigu wuxuu ku yidhi ma aadan tukan marka qof walba waa inuu ogaadaa salaadaada iska miisaan baro salaadii nabiga sala allahu alay slam haddaan salaadaadu tii nabiga waafaqin ma aadan tukan salaadaada waa inaad ogaataa taas ku seexo ku soo jeeda baro salaada nabiga sala allah alay slam fasalla ninkii waa tukaday ka tegayoo meeshiita u tukaday uma jaaa waa yimid mar labaad fasallama cala nabi nabigu salaam sal la ala salaamta maaha laba qofoo kale maqnaa jirta keliya qofka haddaa inta u timaado salaamta wax yar ka dhaqaado ood ku soo laabato haddana waa salaami saxaabadu ayagoo wada socda haddii geed u dhex maro oo geedka labada dhacay ka mara markay isku yimaadaan way salaami jirin taasaana sunnadii markuu ninkii soo laabta nabigu wuu salaamay fasalama cala nabi sal lahu alay slam faqaala nabig wuxuui irjic laabo fasalli tuko fa innaka adiga lam tusallimaadan tukan alaaan saddex mara nabigu ku celsho ninkaasna wuxuu qaldaayey meesha agarka iyagu salaada ka qaldo oo ah xasilka sida maanta dhallinyaradayda bacda casr banooniga ordayda u tukato qaabkaasu u dhallinyarada banooniga u socota bacda casr ama inta galabtii casirka horeba galeen qorax markay sii dhacay bay yimaado ama suuqa kuwa ka soo yaaca fiiriya gow gow gow gow gow sida digaag yacanaya ah, noocaas salaad fududa eed oo aan lagu xasilayn rukuucda iyo sujuudda markuu saddex goor ku celshay faqaala ninkii wuxuu yidhi waladii allihiyaan ku dhaartay bacafaka ku soo saaray bilxaqi xaq xaalad ku dheehan tahay famaa uxsinu ma wanaajin karo hayrahu hayra maa ra'aytahu waxa aad aragtay wax aan ahayn ma wanaajin karo salaad aan sidaan ahayn ma aqaan ayrahu ayra maa ra'aytahu waxa aad aragtay waxaan ahayn ma samayn karo saasaan salaad u aqaana salaad kale ma aqaan facallimnii ibar rasuulka allow waxay dhaha culummadu markii koobaadu arkay inuu qaltay wuxuu u bari waayo xikmad weyna ku jirtay hilowga qofku wuxuu xaqa qaatayo cilmiga markaad habitaan qalbiga ka jiro haddaad qofka meeshaad soo tahay taad waa kaa qalbada meeshaasaad ka qalada meeshaas waxaa dhahda uusan faamin laakiin dad baahi qaba markaad u sheegto dadkule mar daran sii dayna ninkii waa soo hiloobay waxbarashuu soo hiloobay jacayl badanuu u qabaa markaasuu yidhi facalini ibar khalaas markaasuu baray qaala nabigu wuxuu yidhi idaa qumta markaad istaagto ilaa salaati salaadda u istaagto fakabir allahu akbarne halkaasaa salaadu ka bilaabay allahu akbar meel kale salaad wax ka horreeya ma leh wixii ka horreeya waa sheeko taa fakabir allahu akbar umaqra aqri maakii tayasara fuudaada maxa kale jirkaaga oo minal qur'aani qur'aan markaad salaada xidhato wixii kuu fuudo qur'aan ah xanafiyadu halkaasay ka qaateen oo yadhaden faatixa looma dirin yidhahden saas darteeda faatixadu maahan rugni laakiin waxaa laga yidhi xadiiska hal lafi lama qaatee xadiiska waa la dhammaystiraa xadiiskan laftirkiisa imaamu axmed wuxuu wariyey umaqra biummi lqur'aan aqri faatixada markaad faatixada akrido kadib uma qra aqri maa tayasara maca marka faatixadu waa ku jirtee ruwaadda gala soo gaabiya ah, faatixada nabiga aqri ninka faatixada aqri taas amed imaam axmed ku taale musnadkiisa uma qra biummi lqur'aani faatixada aqri uma qra kadib waxaad akridaa maakii tayasara fuudaada maca kale jirkaaga min alqur'aani xaaluu ka mid yahay uma rkac rukuuc xataa tadma'ina ilaa aad xasisho raakican xaala takuunu waa kale meeshaas ay ka qaldaneen rukuuc rukuucda ku xasi dhaqaaq jirkaa ka dhammaado xasi uma fac soo kor noqo madaxa koroo soo qaad xataa tactadila ilaa aad sinaato qaa'iman xaala tagu taagan saasuu isagu سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى هو ugu gaagaabanay kamid ah nabiga saxaabadu waxay yidhahdeen markuu ictidaalo marmaraas dhii jirnay waaba ishalmaayo malaha iska taagay maanta annagana see dhalinyarada u sugan samic allahu liman xamida daliil saas uu waa higlina saas markuu yidhahdo waaba tegi maaha taas salaad inuusan waxba isku lugoy wa taas salaad ma Ah. banooniga markuu cayaarayana waxa wey hal shay qaaduma hadha waaba lagu khasaaraya meeshaasaad ka qaadgalay ah, markii dabadeedood lagu soo celinayo waddadana sii socdo baad qaldan darsiga gaal hebel markuu laadi jiray saasuu laadi jiray aduguna meel heblaad ka qalan baad qaldan aad qaldayda darsi soo ma jeed laakiin salaada maya saas ma diiniyo billaahi calayk marka ah. salaadii nabigaad qaaday wax dhallinyaro waddada socota waree salaadii nabiga halkaasad ka qaadday lam yad aragtay laakiin baroorig iiri sida loogu celinayo cashar marka ah, laga bax ah, halkaasaad qalada markaas halkaas lama rabay halkaasaa la rabay waa lagu celin berigaa insha allah qal soo ma jeed laakiin salaadda nabiga sala allahu alay slam meeshaasaad ka qalada meeshaad mardamaha ka qalda sidaas ee salaadu man darsigaasoo dhallinyaro badan ku celi dawaaya waa jiraan alxamdulilaahi dhallinyarada khayr kama dhama kuwa badanaa waxa weeyaan barooriga oqoon oo waxa weya jilbuhu u murxin darsiga ilaahay baa ku mahadsan qayb ka dhammaanba ummadda qaybna laga weyn maa ilahay maase laakiin kuwa naga baadaysana ilahay uga baryayna inuu ilaahay noo soo hanuuniyo masaajidka noogu soo shubo banoonigana ka indhatiro nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam uma arfac kolqaad madaxa xataa taxtadila ilaa aad sinaato qaa'iman xaalata midkii taagan uma asjud sujuud xataa tadmayna ilaa aad xasisho saajidan xaalata kii sujuudsan way lagu xasilaa tana sujuudi fiiri uma rfac madaxaad koru soo qaad oo fadhiisto xataa tadmayna ilaa aad xasisho jaalisan xaalata ninkii fadhiya waa fadhigii udhexeey labada sujuudood uma sjud haddana sujuud xataa tadmayna ilaa aad xasisho saajidan xaalatay kii sujuudsan uma afcal samee daalika kaas fii salaatikaii salaatika salaadaada kulliha dhamayntay saas ku samee deganaantaas ku samee xasilkaas ku samee wallahu subxana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina moxamed